بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله تعالى وحدثني الحسن بن علي الحلواني fii baabi taqliidi fii tarki اljumca jumcada oo laga tago cudurdaar la'aan looga tago taqliidkii iyo adkayntii la adkeeyey buu ku saabsan yahay waa amar muqallad ah waa xumaan iyo dembi iyo munkar weyn inuu qofku ka tago jumcada isagoo ah ahluljumca isagoo ah qof baaliqa oo caaqil ah oo dakar ah oo muqiim ah ama musaafir xataa aan markaas socoto ahayn oo jooga magaaladii xataa musaafirka hadduuna markaasi uunan ahayn mid socdo caabiru sabiil ah oo aadaankii uu maqlo nagi yahayna waa inuu imaada jumcada liqowlihi tacaala ida nuudiya lisalaati min yowmi اljumca fascaw fascaw ilaa dikri اllah muuminiinto dhan baa lala hadlaya ya ayuha aladiina aamanuu marka dadkii sidaas ahaa inay jumcadii fududaystaan dembi weyn bay ku dhaceen aadna maarata waa loo adkeeyey waxaana looga baqayaa nifaaq iyo inuu ku dhaco munaafaqnimo qulubtoodii la khatimo la daboolo mugdi uu fulo oo iimaankoodii uu hoos u dhaco qaala almusanifu raximah اllah waxadaanii xasan ibnu caliyi xulwaani qaala xadaanaa abu tawba alrabiic qaala xadaanaa mucaawiya wabnu salaam can zaydin ibnu salaam yacni akhaahu walaalkiis annahu samica wuxuu maqlay abaa salaam alxabashi qaala wuxuu yidhi xadaanii xakan ibnu miinaa ana cabdallaahi bna cumara wa abaa hurayrata xadaaah radia allahu canhuma wa ardaahuma labadaas saxaabiba waxay u warrameen alxakam binu miinaa annahumaa samicaa waxay maqleen rasuula allahi sala allahu calayh wasalam inay maqleen bay u sheegeen rasuulka oo yaquulu leh calaa acwaadi minbarihi mimbarkiisa nabiga calayhi salaam asagoo dul taagan oo saaran acwaad jamcu cuud wey mimbarka nabiga calayhi salaam wuxuu ka samaysnaa geedo iyo laamo laga soo qaaday darfa oo haaba meeshaa haaba la yidhaahdo laga soo guray geedaheediiyo dhuurteedii markaasuu ku istaagi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam fi lkhudab marka uu khudbaynayo ama jumco ha ahaato ama khudbo kala ahaatee iyo wacdi iyo waanada si dadku ay u arkaan meel fog ooga arkaan ishaaraadkiisii iyo codkiisuna ay u gaadho marka nabiga saw mimbarka saaran baa wuxuu yidhi layantahiyanna aqwaamun dad wallaahi way ka tegi doonaanoo way ka hadhi doonaan can wadacihim ka tegiddooda aljumcata jumcada ay ka tegayaan dadka jumcada ka tegaaya can aljumacaat jumcooyinka ka tegaaya arrinkaas ficil xun weeyaane waa inay bannaanka ka maraan oy ka waantoomaan oy jumcada soo xaadiraan aw amase hadday ka tegi waayaan arrintaas oy joojin waayaan fududaysiga ay jumcada fududaysanayaan hadday ka tegi waayaan layakhtimanna allaahu ilaahay wuxuu daboolayaa oo uu shaabadaynayaa calaa quluubihim quluubtooda khatama allaahu calaa quluubihim kuwii la yidhi bay ku darmanayaan munaafiqiintaha raan iyo waxaa fuulaya madow baa qalbigii fuulaya oo iimaankii baa marka daboolmaya uma layakuunanna waxay ku darmanayaan min alghaafiliina kuwa halmaansan dikriga ilaahay iyo waaniga ilaahay iyo wacdiga iyo diinta kuwa halmaansan bay ku darmanayaan ee nabiga la yidhi calayhi salaam walaa tudic man aqfalnaa qalbahu can dikrina waatabaca hawaah dadka ayaga ahee dikriga annagii halmaamay ee hawadooda iska raacay nabi maxamedow ha adeecinee ka fogow baa la yidhi kuwaasuu ku darmanayaa qofkii jumcada ka tagaa ee fududaystaa xuduudda marka xadiidkan muna sheegin inta jumco oo hadday ka tagaan quluubtooda la khatimi ma jumcada u horaysaa ma tallabaadbaa ma saddex jumco markay dhaaftaa laakiin xadiid musnad axmed uu soo saaray axmed fii musnadihi abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maajana ay soo saareen uu nabiga calayh salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man taraka alaaa jumucaatin tahaawunan saddex jumco qofkii ka tagaa tahaawunan asagoo fududaysanayo dabaca allaahu calaa qalbihi qalbigiisuu ilaahay daboolaa subxaana wa tacaala qalbigiisaa la daboolayaayo kuwa kaafiliinta ah ee wixii loo sheegayo o dhanba aan qaadanaynin maqlaynin bay ku darmanayaan waa waciid shadiid oo daran wey saddex jimco qofkay dhaafto wuxuu gaarayaa heer qalbigiisa la daboolo midda ugu horraysa waa dembi waa raan waa naqsi iyo dacfi gaaray iimaankii ta labaad waa sidoo kale ta saddexaadna waaba la daboolayaaba baabun wuxuu ku saabsan yahay takfiif aلsalaaة wاlkhudba salaaddii oo la gaabiyo la fududeeyo oo la gaabiyaa loo jeedaaye wاlkhudba iyo khudbadii oo la gaabiyo gaabintaa waxaa weeyaan ma aha gaabin mukhil ah ee waxaa loo jeedaa qasdaa xadiikisaasoo ku imaan doonaa dhexdhexaad baa la rabaa oo waxaad arkaysaa nabiga calayh salaam suuraduhu ku tukaday waa awsaatu lmufasal yuu jumcada ku tukan jiray subax khamiisa suuradaha dhexdhexaadka ah khudbadiisana nabiga calayh salaam waa ku khudbeeyey mararka qaar suuratu qaaf mararka qaar waa ka gaabnaayeen suuradaha uu ku tukaday iyo khudabtiisa nabiga calayh salaam dadka markaa loo khudbaynaayo ee wax loo sheegaayo inta ay nashaadkooda iyo fahmadooda ay tahay khadiibkuna uu sunnada nabiga waafaqayo sala allahu calayh wasalam ayaa la rabaa in lagu socdo oo khadiibka dad buu u khudbaynayaae khudbadaa uu akhrinaya inay ku xidhan tahay iyo sidii saameyn u yeelatay iyo sidii uu u tafaaculay ayay ku xidhan tahay mar walbaba laakiin wixii waa inayna noqonin wax laga noogo laga daalo laga cajizo waa inayna noqonin qaala xadaana ah, xasan bnu rabiic abu bakr bn abi shayba qaala xadaana abu laxwas salaam can simaaq ibnu xarbin can jaabir bnu samura radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa usallii kii tukada maca rasuuli rasuulillaahi baan tukanaya calayh salaam fakaanat salaatuhu salaadiisii nabiga waxay ahayd qasdan dhexdhexaad bay ahayd wa khudbatuhu khudbadiisuna qasdan dhexdhexaad bay ahayd bayna idaalatin wa taqsiir gaabin hoose yar ahayn oo dadka waxaa la rabaa khudbad dadka saamaysa oo faahfaahsan oo wax ku fahmaan baa la rabaa khudbadu dadkaa inay waxaa la rabaa ay tahay khudbad dadka qancin karta wax gaaban oo dadka iyagu ou fahminba ay iska dhammaatana maaha in la dheereeyo oo gaar ahaan dadka tarajulka maxaa irtijaaliga alkhudba alirtijaaliya ee nuqaad markaa qofka uu ku socdo aan ahayn nuqaad uu ku socdo aan ahayn oo hagaaya inta badan waxaa dhacda inay gacanta ka baxdo khudbadii oy dheeraato ayaa dhacda taasna marka lama rabo waxadaana abu bakr bin abi shayba wa ibnu numayr qaalaa waxay dhaheen xadaanaa muxamed bnu bishr qaala xadaanaa zakariya qaala xadaanii simaaq bnu xarbin can jaabir bni samura qaal kuntu waxaan ahaa usallii kii tukada maca anabiyi sala allahu calayh wasalam asalawaat salaadaha ayaa nabiga la tukan jiray shanta ah jamaacadaasuu ku ka mid ahaa imaamkuna waa nabi moxamed sala allahu calayh waaalih wasalam fa kaanat salaatuhu nabiga salaaddiisa waxay ahayd calayhi salaam qasdan bay dhexdhexaad wa khudbatu khudbadiisuna qasdan dhexdhexaad bahe dhexdhexaadkaas ayaa lagu soconaya manaha aha calaa adwaaqi innaas dadka dooqooda iyo dooqooda kuma soconayso ee waxay ku soconaysaa hadyu nabiyi sala allahu caleh wasalam nabiga hadyigiisii iyo salaaduhu ku tukan jiray suuraduhu ku tukan jiray iyo khudabkiisa qaabkuu nabigu calayi islam u raaci jiray wa fii riwaayati abi zakariya can simaag buu yidhi qaala xadaanaa muxamed ibnu muhanna qaala xadaana cabdاlwahaab ibn cabdilmajiid الthaqafi can jacfar bn muxamedi jacfar saadiq can abihi aabihiis moxamed اlbaaqir can jaabir bn cabdillaahi ibn camr ibn xaraam radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi jaabir kaana rasuulu اllahi salى اllah alيه wasalam nabigu wuxuu ahaa idaa khadaba markuu khudbaynaayo ixmarad caynaahu indhihiisaa guduudan jiray indhihiisaa guduudan jiray rasuulka calayh isalaatu wasalaam sababtuna waxaa weeyaan waa cadho iyo qadab wey wuxuu u cadhoonayaa nabiga calayh salaam haddii ida irtukibat aldunuub walkabaa'ir walmuxaramaat dunuub haddii lagu dhaco yaqdab lilaahi subxana ilahay dartii buu cadhoonaya haddii waajibaad iyo taqsiir iyo gaabin lala imaado waajibka laga gaabiyo iyaduna waa cadhonaya nabiga sala allah aleyh wasalam marka khudbo saamayn leh oo tafaacul iyo inficaal leh nabiga calayh salaatu wasalaam shucuurkiisa iyo dareenkiisa isbedeli jiray ixmarad caynaah wa calaa sawtuhu sawtkiisana kor buu u kici jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam washtadda qadabuhu cadhadiisana way daraan jirtay ishtidaadu alqadab waxaa ka dhashay ixmiraaru lcaynayn indhihiisa inay guduuteen nebiga calayi salaam baa ka dhashay washtadda qadabuhu cadhadiisaa darraan jirtay gaar ahaan markuu maraayo aayadaha waciidka iyo waxyaalaha xumaanta xumaantao dadka laga reebaayo iyo wax mujtamaca ku jira oo soo dhex galay oo afaad ka mida ay ku dhaceen oo ummadda looga digaayo iyo waxa ka dhalanaya ee cuquubo oo la caddaynaayo nabiga calayhi salaam sidaasuu u adkayn jiray marra wuxuu ahaa bashiir marra wuxuu ahaa nadiir sala allahu calayh aali wasalam mar waa nadiir oo aayadihii iyo digiddii digniin buu ahaa wuxuu ka digayaa ummaddu u digaayaa wixii marka ku saabsan cabsigelinta wixii ku saabsan wiciidka iyo goodiga ilaahay xaggiisa wixii ku saabsan naartii iyo umuuraheeda marka kalena waxaa weeyaan tarkiib iyo bishaarayn iyo rajogelin iyo camaasha wanaagsan oo lala imaado waxa laga helayo marka sidaasayna shareecadu ku socotaa in la gudbo oo dadka maaragtay intii lagu adkeeyo qunuud iyo quusasho la geliyana lama rabo inay dadku ay istirkhaa intu ku dhaco rajadu intay ka badato kadib deedna ay ka tagaan cabsidii ilahayba ay ka tagto oo xumaan kastaba uu yidhaahdo ilaahay waa kafuururaxiim oo iska sameeyo taasna lama ogolo marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kale nabi cibaadii anii ana algafuuru الraxiim wa ana cadaabii huwa alcadaab اlmuhiim cadaab labadaba ilahay baa iskale gufraan iyo dembi dhaafna waa leeyahay raxmad cadaab adag oo shadiidana waa leeyahay ina basha rabbika la shadiid waa adag yahay qabashada ilahi subxaana wa tacaala maalinta cadaabka iyo naarta ilahay uu ka hadlaya wuxuu yidhi ilaahay cadaabkiisa wax siduu u cadaabo u cadaabo ma jirto siuu wax u xidhxidhaa wax u aayadaha iyo adiladaas uu ku ta'afuri jiray oo saamayn jiray markaasaa indhihiisu ay isbedelayaan oo cadhadiisu ay daraaraysa oo codkiisa uu karu kacaya sala allahu aleh waali wasalam wa hada adcaa ila taahiir taasaana saamayn ku yeelan karta dadka oo hurdada ka kicin karta oo cajaska ka bixin karta walidaalika bacd alkhudabaa khudbooyinkooda waxaad dhahaysaa laytow stamar laytahu khaiibka khudabada khudbaynaysa waxay u dhexeeyaan bayna laytow istamara iyo wa bayna laytahu sakata labadaas udhexeeya bayna laytahu istamara wa bayna laytahu sakata sidaana udhexeeyaan qaar waxaad leedahay may wadaan oo hadalka iyo adilada iyo tarkiibka iyo saamaynta ay ku leeyihiin asaga laftirkiisa say u saamaysa khudbada dadkana ugu soo gudbinaayo wax uu min alqalbi ila alqalbi qalbigiisa ka soo baxay oo qalbiga dadka garaya qaarna hadde waxaa weeyaan khudbada dhexdeeda inuu ku hulmoodo ku cajizo asaga laftirkiisaba uu iska cajisan yahay baa ka muuqanaysa codkiisa uu daciif yahay isasaarkiisa uu xun yahay saamayntiisa ay gaaban tahay wixii oo dhan markaa waa laga cajizaya waa laga cajizaya marka rasuulkeenna sala allahu alay wasalam sidan u ahaa sifaadkiisa xataa kaannahu waxaad moodaa nabiga mundiru jayshin mid jeysh u digaayaad mooddaa mundiru jayshin jeysh mid ka digaaya ciidan cadow ah oo jeysh ah oo soo socda oo ku soo socdo dalkiisii qof ka kale yaquulu leh weliba mundirujayshkii sabbaxakum wamasaakum sabbaxakum cadowgii baa inugu waabariistay wamasaakum cadowgii waa inugu galabaystay warka kaca warka kaca qof sidaasoo kale leh yuu shabbahaya rasuulka calayh salaam qofka maxaa lagu yaqaanaa waxaa lagu yaqaanaa muuqaalkiisa iyo codkiisa iyo dhawaaqiisa labadaba in dadku ay saamayn ku yeelato walidaalika waxay dhihi jireen nabig alai slam xataa wuu soo qaadan jiray maamaha ay samayn jireen kaannahu mundiru jaysh iyo ana nadiiru alcuryaan yani qof digaayaan ahay oo qaawan yani marka qofka uu meel ka imaado soo qayliyo calalihiibaa yuu yaraysanaya oo maradiibu kor u qaadaya oo waa bibinaya oo waa qaydiyaya markaasaa qof walba wuxuu leeya wallahi ninkan waa runtii ninkan waa runtii wuxuu sheegaayo waxaa weeyaan waxbaa ka jira war ka kaca war ka kaca markaasaa la diyaargaroobi ama la qixi ama la isdifaaci nabigu sidaasuu isku shabihi jiray sala allah alayh wasalam kaannahu waxaad moodaa mundiru jayshin yaquulu leh sabbaxakum ulcaduw cadowgu waa inugu waabariistay wamasaakum waa inugu galabaysanaya haddaad diyaargaroobi weydaan war ka kaca sidaasoo kaleu nabigu u hadlaya calayhi salaatu wasalaam hadalkiisa wuxuu ahaa hadal nug leh culays leh miisaan leh saamayn leh wayaquulu wuxuu dhahaya nabiga calayhi salaam bucudtu waa laysoo saaray ana aniga iyo wasaacatu saacadda qiyaama ka haatayn sidaasoo kale labadaa farooda kale si u kala horreeyaan wayaqrunu wuxuu xiirin jiray bayna isbicayhi labadii safarood asabaaba fartaas sabaabada la yidhaahdo ee farmurugsatada la dhaho ee tasbiixda iyo tawxiidka lagu ishaaro iyo walwustaa fardhaxada labadaasoo saa iskugu qaban jira fardhaxada mar walbaba wax yar ka horaysa farta kaleo ka horaysa sidaasaan nahay buu nabigu calayi salaam intaasaan ka horreeya saacadda qiyaamo way ugu daba jirtaa way daba socotaa markii loo fiiriyo adduunka inta tegey iyo inta dhiman sidaasoo kale weeyaana qiyaamaha inta dhiman baa yar hadda kun iyo an boqoloo sana kusii dhowya kun afar boqol iyo ziyaada han iyo toban qarniba hadda la maraya marka ka hor buu nabigu calayh salaam leeyahay sidaanaa u kala horeennaa qiyaamihii waan u dhowahay way soo dhow yahay calaamaadkii saacaddii baan ka mid ahay markii la fiiriyaha dee intii tagtay ee adduunaha ee la soo maray lixdan iyo sagaal ummadood oo tagtay markii la fiiriyo ummadda nabi maxamed waa ummadda u dambaysay maxaad sugi marka buunkii baa ku xiga qiyaamihii baa ku xiga wey wayaquulu wuxuu dhihi jiray nabiga calayh salaam amaa bacdu intaa kadib amaa bacdudu waxaa weeyaan waa faslu khidaaboo markaad muqadimadii la timaada kadib mawduuca aad gelayso iyo murtida hadalka aad rabtay iyo intii arartaheedee soo araranaysay yaad ku kala saaraysaa amaa bacdu arartii iyo muqadimadii iyo gogoldhicii hore iyo murtidii hadda aan gelaayay intaas waxaa u dhexaysa amaa bacdu intaa kadib fa ina khayra marka inta famaana ka dambaysa oo la gelinayaa innada faina khayra alxadii xadii midka ugu khayr badan kitaabullah ilahay kitaabkiisa wey asdaqu lxadiidi kitaabullahi in la dhaho waxaa ka nugweyn oo ka ballaaran oo ka caamsan in la yidhahdo khayr alxadiid leanno khayriyadu waxay keenaysaa khayriya fi lakhbaar iyo khayriya fi alaxkaam iyo khayriya fi alqasas intaas mooga keeni khayr alxadiidi xadiid waxaa ugu khayr badan kitaabullah xagga akhbaarta markii la dhaho waa khayru lxadiid oo min xayu sidqi xagga runta akhbaarta ilaahay uu sheegayo runnimadeeda xagga axkaamta markii laga hadlayana min xayu alcadli axkaamta ilaahay iyo xukunka ilaahay wax ka caadilsan ma laha xagga qasaska iyo qisooyinka ma laga hadlayana min xayu alictibaar waaliticaad in lagu cibro qaato qisooyinka iyo amhaasha iyo oo lagu cibro qaato ayaduna waxaa weeye khayru lxadiid waayo marka kitaabka ilaahay waa khayrulxadiid akhbaarta iyo axkaamta iyo qisaska intaba khayrulxadiid wey wa khayrulhudaa hanuun khayrulhadyi iyo huda labada waa labada way jirtaa wa khayrulhudaa hanuun waxaa ugu khayr badan hudaa muxamed sala allah alay wasalam nabi moxamed hanuunkiisii hidaayada nabiga waa hidaayat dilaala waalbayaan waalirshaad inuu dadka uu tuso wadada oo ku hanuuniyo jidka uu ku toosiyo oo u caddeeyo way hidaayatu bayaan baa la dhahaa laakiin hidaayatu tawfiiq waa midda ilaahay subxaana wa tacaala waafajinta ilahay baa iskale waafajinta ilahay baa iskale walidaalika marra waxaa loo ihbaatinaya nabiga calayh salaam wa innaka latahdi ilaa siraatin mustaqiim dadka waxaad ku hanuuninaysaa yani aad u caddaynaysaa jidka mustaqiimka <clears throat> marra waa laga anfiya waxaa lihi innaka laa tahdi man axbabta ma hanuunin kartid qofkaad doonto yacni hidaayatu baa laga hadlayaa waxaa nabiga loo sugaaya waxaa weeyaan hanuuninta iyo irshaadinta iyo caddaynta iyo tusidda inta adiga shaqadaada wey laakiin qalbigooda inuu iimaan galo oo la waafajiyo khayrkii gacanta ilahay bay ku jirtaa subxaanahu wa tacaala qadarkii ilaahay iyo iraadadii ilaahay ee kownigaheed ee qadarigaheed bay ku jirta wa khayru alhadyi hadyu huda huda muxamed sala allah alay slam marka hanuunka nabi maxamed wax ka hanuunsan ma jirto hanuunka nabi maxamed calayhi salaam ama ha ahaado aqwaaluhu ama ha ahaado afcaaluhu ama ha ahaado akhlaaquhu sala allah alayh wasalam wixii qowla uu ku hadlay oo hanuun ah ficilkuu nabiga sameeyey laga dayday iyo wixii akhlaaq ah oo nabiga calayhi salaatu wasalaam laga qaatay oo laga arkay akhlaaquhu sala allah aleh wasalam wa sharu lumuur umuuroo dhanna waxaa ugu shar badan muxdathaatuha teeda la soo darisiiyey oo aan diintan iyo shareecada midna waafaqsaneen waa sharu lumuur ah wax xun weeyaan wixii diinta gadaal laga soo diray maxaa yeele qofka wax ku soo daraya diintu waxuu dhaliilayaa shareecadii buu dhaliilayaa oo inuu leeyahay diintu ma dhammaystirno annagaa dhammaystirayno intana ka dhiman iyo inuu leeyahay maya way dhammaystirneene waxbaa la qariyey oo la xadeyn waayo oo nabigi iyo saxaabadiisi ay qariyeen intaba waa dalaal iyo baadinimo wey marka wa sharu lumuuri muxdaaatuha wa kullu bidcatin bidca kulligeed dalaalatun baadi wey lafdigaa kulli ah wuxuu ka mid yahay siyaqulcumuum weliba ummu siyaq baa la dhahaa siyaqulcumuum bay um u tahay u horraysaa marka wa kullu bidcatin bidca dhammaanteed dalaalatun baadi wey wax marka bidca xasana ah inaysan jirin buu xadiidka nabiga calayh salaam liannahu hadalka nabiga calayh salaam wuxuu ku hadlaayo kow waa afsaxu nnaas laba waa ansaxu nnaas saddex waa aclamu nnaas dadka ka ugu cilmi badan ugu naseexaynta badan oo ugu faseexada badan weeye rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ma u malaynaysa marka inuu wax nabiga kaydsaday makula malayn inuu naseexo ka tegay makula tahay aqoonla'aan inuu hadalka iska yirina makula tahay kalla marka wa kullu bidcatin dalaala hadduu nabigu yidhi banaanka in laga maro weeyaa wixii bidca ah wixii diina laga hadlayaa oo diin oo ilaahay lagu dhowaanayo cibaado ah oo idil waa in looga dambeeyo nabiga sala allahu calayh waaalih wasalam tawxiidkii baaba sidaas ah in ilaahay la caabudo waa laa ilaha ila allah muxamadun rasuulullahina waxaa weeyaan cibaadada alle rasuulka in lagu raaco oo looga dambeeyo lianna asagaa lasoo diray oo alla nagu xidhayo oo na baraye wa kullu bidcatin dalaalah uma yaquul qaar waxay soo daliishadaan cumar hadalkiisa uu yidhi nicmat albidcatu haadihi salaaddii taraawiixda bidcada ayadaa bidca nisbiya la yidhahdaa bidca nisbiya xaalad fatra ah ayaa laga hadlaayey xilligii nabiga ugu tukaday taraawiixdu asal bay leedahay laakiin khilaafadii abubakar radia allahu canhuma aan jamaaca lagu tukanin jamaaca laguma tukanin cumar baa wakhtigiisii markaa maadaama maxduurkii iyo cabsidii nabiga calayh salaam uu u joojiyey jamaacada in lagu tukado taraawiixda oo aheed inuu ka baqayo in salaadda taraawiixda dadka lagu waajibiyo arrinkii maadaama hadda laga bogsaday oo wax waxyio soo degaayo wax lagu waajibinayo kol hadduusan jirin cumar radia allahu canhu wuxuu arkay in fawaa'iddii kale laga faa'iidaysto jamaacadii ah iyo qiraa'adii qur-aankaoo la akhriyaa la dhagaystaa iyo dadkao dhan oo qur-aanka xufaad ku ahayn oo u baahan inay xufaadda ku akhriyaan markaasuu deena ubay binu kacab iyo tamimudaari iyo raggaasuu diyaariyey nicmatulbidca marka waxaa weeyaan binisba xilligii abubakar oo la taraawiixda tukanin jamaaca lagu tukanin markii la fiiriyo xilliga cumar waxaa weeye wax cusub ahaan wey laakiin cumar radiallahu canhu xagee ku xidhan yahay wuxuu ku xidhan yahay asalkiibuu ku xidhan yahay iyo aslu tashriicii iyo masdarkii asalkaa oo nabiga sala allah aleh wasalam buu ku xidhan yahay bidca marka maaha marka bidca xasan lama dhihi karo man taraka maala ninkii ana aniga buu nabigu yidhi uma yaquul nabigu wuxuu dhihi jiray ana wlaa anaa oga owlaysan oga dhow bikulli muuminin muumin kasta min nafsihi naftiisa muumin kasta naftiisa anaa oga dhow buu nabigu sala allah aleh wasalam yidhi oo qofka naftiisa wuxuu maslaxadiisa moodayo oo naar gelin baa jirta bale naarta wixii gelinaye loo sheegaayabuu kusii socdaa nabigana calayhi salaatu wasalaam wax allaala wixii khayr iyo wanaag oo janna lagu gelin laha waa noo sheegay wixii naar lagu gelin waa nooga digay sala allah aleh wasalam waa kii yidhi idinkii aniga waxaan la midnahay sida nin dab shiday meel mugdi ah markaasay faraashkii iyo baalalaydi o dhan ay dabka ku soo yaacda isagana waa kaa celinaya sidaasoo kalean anigana guntiga ina hayaa oo naarta inaga hayaa idinkuna waa ku daadanaysaan buu nabiga sala allah aleh wasalam sababtii baa nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu islaamay sababtii baa janno lagu galaya calayhi salaatu wasalaam markaa nabiga calayhi salaam waxaa weeyaan awlaa bikulli muuminin min nafsiba uga olaysan yahay hadduu oga olaysan yahay sidaa uu nabiga noo jecel yahay oo raxmaddiisa iyo maxabadiisa ummaddiisa uu u qaba aad garanayso innagana waajib waxaa nagu ah nabiga inaan jeclaanno calayhi salaam oon ka jeclaanno nafteenna iyo maalkeenna iyo owlaaddeenna iyo waalidkeenna inaan ka jeclaanno oo warkiisa uu nagala weynaado wax walbaba dhaqangelinta shareecadana shay kasta oo garab taagan aan ka hormarino dhaqangelinta shareecada nabi moxamed sala allah alay wasalam dhaqan kasta oo jira iyo caado kasta oo dadku ay haystaan waa inaad ka hormariso nabi moxamed calayh salaam markeedse aad nuuqnuuq tidhaahdo oo la yidhahdo war shareecadii nabi maxamed waatan aad tidhaahdo maya waxaanan arki jirnay odayaal baan leenahay iyo geed baan leenahay ama maxkamad baan leenahay aad tidhaahdo adoo muslim ah wax kugu khasbaayana aysan jirin markaa gaalnimada qofka way caddahay falaa warabbika laa yuuminuun xataa yuxakimuuka fii ma shajara baynahum uma laa yajiduu fii anfusihim xaraja mima qadayta wayusallimuu tasliima yacni waxaa laga maarmaana kow in loo xukuntamo shareecada laba in loo hoggaansamo wixii xukun shareecaa saddex qalbigaada wax haba yaraateen nacitaan iyo koonshaa inaysan gelin saasaa iimaan lagu yeelan karaa haddii kale nifaaq baa ku jira meesha man taraka maalan ninkii xoola ka tagaa buu nabigu yidhi calayh salaam iyo owlanimadiisa waatan man taraka maala ninkii oola intuu dhinto qofkii dhinto xoolo ka taga faliahli ehelkiisaa iskale ehelkaana waxaa loo wadaa waraaada waraadaa iskaleh wixii ehlu farada iyo wixii ehlu casabaa waxay ka soo tagaan ayagaa lagu celinaya masalatu raddi faliahlidaasa loo deliishanaya waman taraka daynan qofkii dayn ka taga ehlufaradku waxay ka tagaan casalaba waa ayaa lagu celinaya waman taraka daynan ninkii dayn ka taga wuu dhintay oo dayn baa lagu leeyahay baa layidhi aw dayaacan ama wax dayacmaayo carruur iyo dad tabardaran iyo oo wax u qumaya aan lahayn nabigu wuxuu yidhi failaya waalaya failaya wacalaya buu nabig alayh isalaatu wasalaam masalatu lafun wanashrun nashrun hayru muratab baa la yidhahdaayo failayadan waxay ku toosan tahay dayaac wa calayadan dambana middii u horraysa oo ahayd man taraka daynan bay ku dhacaysaa man taraka daynan facalaya waman taraka dayaacan failaya saasay ahayd saasay iskuu tartiibsan tahay marka waa markii futuuxaadkii iyo khayrka la helay oo muslimiinta gacanta muslimiinta ay xoolo soo galeen baytulmaalka muslimiinta ay xoolo soo galeen markaasuu nabigu wuxuu yidhi wixii dayn lagu leeyahay wax ka bixiya oo xoolo laga bixiyana aan lahayn annaga ka bixinayn agoonta annaga kafaalo qaadeen araamisha iyo garoobada iyo dadkaa laga dhintay haweenka annagaa u istaagayna hooyooyinka wiilka u shaqaynaya ka dhintay annagaa u istaagayna dayaac bay soo wada galayaan fa ilaya wa calaya buu nabigu calayhi isalaatu wasalaam hadduu nabigu dhintay ka warran yaa arrinta ku wareegay waxaa ku wareegay qof kasta oo muslima oo muslimiinta hogaamiye u ah oo hogaanka muslimiinta gacanta ku haya awaliyaadkiisa u horeeya waxaa ka mida dadkaa ducafadaa ah inuu u istaago duyuunta iyo dadkaa daywoobana deynta uu ka bixiyo waajibaadkay ka mid tahay lagu leeyahay waajibaadka lagu leeyahay ka mid tahay maxaa yeelay mar walbaba qofka muslimka ee dhaqaalaha gacanta ku haya iyo maaraynta umuuraha asagaa la rabaa inuu meesha nabiga istaaga calayhi salaatu wasalaam waxadaana cabdu bnu xumaydin qaala xadaana khaalid bnu mahlad qaala xadaanii sulaymaan bnu bilaal qaala xadaanii jacfar bnu muxamedin can abiih qaala samictu jaabir bnu cabdilah baa maqlo yaquulu leh kaanat khudbatu nabiy nabiga khudbadiisa calayh salaam waxay ahayd yowma aljumca maalinta jumcada ah yaxmud allaha kii ilaahay ku xamdiya wayusni calayhi ammaana uma yaquulu dhaha calaa iri dalika intaa ka dambe yuwa qad calaa sawtu asagoo sawtkiisa kor u kacay ayuu dhihi jiray ina khayra alxadiidi kitaab allah wa khayra alhudaa huda muxamed wa sharu lumuuri muxdadaatuha ayuu akhrin jiray iyo khudabkii iyo wuxuu rabaraba nabiga dadku u sheegay calayhi salaatu wasalaam uma saaqa alxadiida bimilihi mutaabacawi وxadثna abu bkr بن abi shayba qal xadثna wkiic can sufyaan can jacfar can abihi can jaabirin qaala kaana rasuulu الlahi salى الlaه alيه waslam wuxuu ahaa yakhdbu الnaasa dadku u khudbayn jiray yaxmud اllah ilahay buu ku xamdin jiray wayuثni calayhi alluu ammaani jiray bima huwa ahluhu ilahay ammaanta uu mudan yahay ehelka uu yahay buu ku ammaani jiray uma yaquulu wuxuu dhihi jiray man yahdihi اllah qofku ilaahay hanuuniyo falaa mudila lah wax baadiyan kara ma jirto qofku ilaahay hidaayo la doono oo waafajiyo oo hanuuniyo cid baadiyeyn karta ma laha axad baadiyeyn kara ma ah, si kasta haddii laiskugu tago lama baadiyeyn karo bilaal binu rabax radia allahu canhu hidaaya qalbigiisi gashay wax walba lagu sameeyey oo naar la geliyey oo dhagax calosh laga saaray oo lagu tuntay oo si kasta loo ihaanaystay oo nafsiyaadkiisa o dhan la dilay lagu ciyaaray ayuu haddana waxaa laga fujin waayey inuu leeyahay axad axad ah, wax ka fujiyaa la waaye ah, marka mabda'a iyo hidaayada iyo hanuunka ilaahay qofkuu siiya wax ka bixin kara ma laha waman yudlil qofkuu ilaahay baadiyeeyana oo xagga alle inkaar kaga dhacdana falaa haadiya lahu qof hanuunin kara ma laha wax walbuu ku sameeyey nabiga adeerkiisa abu aalib oo garab u ahaa oo gaashaan u ahaa bal inuu tawxiidka laa ilaha ila allahu yidhaahdo si walba intuu yidhi ku kari waayey nabiga calayh isalaatu wasalaam shaqinimo iyo naar baa loo qoray wa khayru lxadiid war lagu sheekeeyo ama lagu hadlo ama xadiidan waxa ugu khayr badan kitaabullahi ilahay kitaabkiisa kitaabka ilaahay ee qur'aanka ee kariimka iyo sunnada fasiraysa ee caddaynaysa mubayinada ah waa khayrulxadiii waay wax lagu hadla waxaa ugu khayr badan weeyaan hadday noqoto caqiidadii iyo hadday noqoto tawxiidkii iyo axkaamtii qisaskii intaba khayrulxadii wey uma saaqa alxadiia bimili xadiii aqafiy oo kaleu sheegay cabdilwahaab aaqafi aa la mutaabicinaya waxadana isxaaq bin ibraahim wamxamed bn muana kilaahuma can cabdilacla qaala ibn muana xadaanii cabdilacla wahuwa abu hamaam qaala xadaana daawuud can camr ibni saciid can saciid bni jubayrin can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana dimaada ninkaan dimaad la yidhaahdo ibnuaclaba qadima makata makuu soo galay dadkii u horreeyee soo islaamay buu ka mid ahaa hadba ninbaa ciddiisii ka soo fakan oo markii wararkii soo gaaraan ninbaa soo baxay saaye saa leh ayuu hadba nin imaanaya oday qabiil dhan ninkii matalay yaa wablaadihii kaadiye dufayl bnu camar baa imaaday dimaad baa imaaday abudar alkhifaari baa imaaday markaas ayagoo ka noqonaya qadima makata makuu soo galay wa kaana min asdi sharuwa nimanka asdusharuwa la yidhaahdo aslulyaman ayuu ka dhashay oo weliba wuxuu ahaa zaciimu lqabiila odaygiibuu ahaa qabiilkaasi ree asdi ah odayga u ahaa wa kaana wuxuu ahaa yarqii kii tufaa min haadihi ariix dabeeshanuu tufi jiray riix hadda waxaa loo wadaa masul jinni jinniga taabashadiisiiyo afuufka jinniga iyo riixda jinniga iyo dadka jinka ku dhaceen ayuu tufi jiray oo loogu yeeri jiray dad noocaasaa jiro oo waxyaala loogu yeedho oo dabka annagaa tufnaa qariinka iyo abaysada noo loogu yeedhaa jinka xaggiisaan annaga ku fiicannahay qolaba waxbay sheegan jirtay nabigana calayhi salaam dhammaantood waa ogolaaday oggolaaday ah, maa lam yakun shirkan unbuu soo reebay shirki hadduunan ahayn a ah, qofkan haddii ilaahay ijaabadaba u geliyey in waxaan asaga ah uu ilaahayba caafimaad asaga uu ijaabada u geliyo oo markuu tufada uu lagu bogsani alxamdu lilah waxba wax la diidi ma jirto markii saxaabada nabiga weydiiyey oo dhaheen dad saasaan ugu jira wuxuu yidhi man istadaaca an yanfaca akhaahu falyanfac ninkii walaalkii inuu anfaco kari kara ha anfaco laakiin waxaad ku hadlayseen ad ahrinaysaan imaqashiya buu yidhi markaasuu dii wuxuu yidhi waxaan shirki ahayn dhibaato male ku tufa buuy nabiga alai salaam marka ninka wuxuu leey wa yarqii min hadihi ariix dabeeshan iyo dadka la derderay ee jinka uu derderay ayuu tufi jiray fa samica waxaa maqlay sufahaa'un samica sufahaa'an samica huwa damaad baa wuxuu maqlay sufahaa'an min ahli maka kuwa caqligaabyo iyo duuflaallo ah oo dacaayo iyo maaragtay dhibaato uu faafiya iyo been ayuu wuxuu maqlay yaquuluun iyagoo leh ina muxammadan majnuun hadallada nabiga ay ku caayeen bay ka mid ahayd waa waalan yahay iyo waa saaxir iyo waa shaacir iyo waxaasa adduunko dhan lagu faafiyey dacaayadaasaa la faafiyey suura xumayn iyo sumcad dilid waaye oo ay waxyaalaha qaybta ka ah dagaalku ka yahay dagaalka kuwa ugu daran buu ka mid yahay ina muxamadan majnuun muxamed waa waalan yahay yuu ka maqlay dadkii sufahadaay reer maka ahaa fa qaala markaasuu wuxuu yidhi ninkii ahaa mimaad yaa wuxuu yidhi low annii ra'aytu hada rajul ninkaa asaga ahee laleeyahay waa la derderay oo jin baa ku dhacay haddaan aniga arki lahaa lacalla allaha ilaahay wuxuu mudan yeshfii inuu caafin lahaa calaa yadaya gacmaheeda in tuftayda ilaahay aqbali lahaa oo bogsan lahaababa laga yaabaa bal aan maka ogu tago ninka asaga ee fardan ee derderan la derderay ee la sheegaayo aan ku kutubta ku sadaqaystamay qaala falaqiiha waa imaaday maka waa raadiyey nabiga calayh salaam buu la kulmay falaqiiha waa la kulmay faqaala wuxuu yidhi yaa muxamed buu yidhi marka inuuna muslim ahayn baad garanaysaa muxamedow innii arqii waxaan tufaa min haadihi riix dabeeshan iyo waxyaalahan shaydaanka iyo jinniga taabashadiisa dadkaan ku tufaa wa ina allaha ilaahayna yashfii waa daaweeyaa calaa yadaya man shaa qofkuu doono xoogo waxa ku sugan millata ibraahim caqiidadii wanaagsaneed iyo in qudradaa ilaahay loo qiro iyo nooc rububiyadii oo la aamino way haystaan marka wuxuu yidhi ilaahay inuu ku daaweeyo gacantayda qofkuu doono ayaaba dhici kartee fahallaka ah, yani ma rabtaa diyaar mau tahay makuu tufaa makuu tufaa oo diyaar mau tahay buuyii fahallaka faqaala rasuulu llahi sala allah alay waslam wuxuu yidhi ina alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastairuh stafirta kuma jirto wanastaciinuhu man yahdi lah riwaayo kale waa jirtaa waa akhrin jiray nabigu nastaqfiru nastahdiih ina alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu man yahdihi illaahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waana muxamadan cabduhu warasuuluh ama bacdu intaasaa ninka wadnihiisa taabatay intaasuu ku hadlay nabigu qaala ninkii wuxuu yidhi nin abwaana u ahaa oo wax badan soo arki jiray qaala wuxuu yidhi faqaala ninkii limaadaha wuxuu yidhi acid barbal ku celi calaa kalimaatika kalimaadkaada haaulaaya kuwana warbay ku celiba waa nin carabiya oo fahmaaya balaaqada iyo fasaaxada fahmi kelimaadkan kelimaad meel fog taabanaya inay yihiin oo kelimaad qof uu samaysan karaba aynan ahaynba bal ku celi haaulaayi kelimaadkan faacadahunna waa ugu celiyey calayhi korkiisa rasuulullahi sala allah alay wasalam waa ku celiyey alaaa maraad saddex jeer buu ku celiyey qaala markaasuu wuxuu yidhi damaad qaala wuxuu yidhi saxaabigu faqaala damaad baa wuxuu yidhi laqad samictu waxaan maqlay hadda ka hor qowlalkahana dadka kahanada la yidhaahdee waxa mustaqbalka ee soo socda saadaaliya ama ka hadla ee dhaha waxaasaa nagu soo degayoo waxaasaa soo socda shayaadiinta ayaa u waxyoota oo mustaraqu sabciga la yidhaahdee malaa'igta wax ka soo xadday halkii deena runta sagaal iyo sagaashan beenay ku darayaan waxa mustaqbalku marka kaahinka ka sheekeeya waxaasaa inugu soo socdow war qur'aan akhrista iyo qur-aanka waa lagu yarwaa laisku maldahaya xoolo gowraca iyo waxaasi dhahaya qowlalkahana waan maqlay wa qowla asaxara kuwa saxarada ee falfalka iyo sixirka iyo wax afuufa ee waxsa sameeya ayaguna qowlkoodii maqlay oo waxay akhrinayaan iyo waxay sheegayaan dhegaystay wa qowla shucaraa dadka shucarada ee gabyaaga ahee bulaqada ee fasaaxada iyo gabayga leh oo ayaga laftirkoodu meel fog ka hadla ayaguna warkooda dhegaystay famaa samictu ma maqal mila kalimaatika kalimaadkaadan oo kale haaulaa'i ee kuwana waa qof caqlila waa garanaya waxa la sheegaayay ma nin walama sidan u hadli kara ma saaxir baa warkan war saaxir muu noqon karaa ma war kahanuu noqon karaa kelimaadkan wax ku hadli kara oo waxaan soo sheegayna ma jirta wey walaqad balaqna waxayna gaadheen inta aan kuu soo sheegay meel walba way taabteen balaqna waxay gaadheen naacuusa albaxri badda gunteeda way gaadheen qaamuusa albaxri riwaayo kale badda gunteeday gaadheen yacni wax walba way ka hadleen meel walbana shicirkoodii iyo gabaygoodii iyo kahanadoodii way gaadhay wamaca daalika kelimaadkan kelimaad ay la imaan karaan iyo hadal ayla imaan kara hadalka maaha qaala wuxuu saxaabigu faqaala damaad isla markiiba waa isdhiibay kelimaadkii baa wadnaha u galay iimaan baa qalbiga qalbisa taabtay wuxuu yidhi haati kaale yaddaka gacantaada keen ubaayicka waan kugula baayacoon cala alislaam nimaad baa hadalkoota islaamnimadii baan kugula baayacoon muslim baan ahay heshiis baana kula geliyey inaan garabkaada ahay oon diinta qaadan qaala fabaayacahu nabiga calayi salaam waa la baayacooday bayca ayuu galay faqaala rasuulu ulahi oday baa tahay qabiilkii o dhan baa kugu xidhan warkaada la maqli wa calaa qowmika qowmkaadana igula mubaayacow inay diinta soo gelayaan qaala wuxuu yihi wa calaa qawmi qowmkaygana waan kuula mubaayacoon anaa iga taqaana anaan iga taqaana qowmkiina hadduu u tago oo yidhaahdo warkaas waa war saxa ninkaas ha la raaco horayba ka raacayaan waa dadku nabiga calayh salaam xoogga saari jiray wey dadka madaxdaa ah ee mujtamaca hogaamiyaha u ah dadka ayaga ah hadday toosnaadaan mujtamaca intiisa kalena waa raacayaanoo waa hogaansamayaan wanaasibtoodii odaynnimadoodii iyo suldaannimadoodina waa u dayn jiray ayagaasna intuu karaamayn karu karaamayn jiray xooluu ka dharjin jiray rasuulka calayh isalaatu wasalaam waa maslaxatu dacwa diintaa iyo faafideeda maslaxa ugu jirtaa in la karaameeyo dadkaasi ummaddu ay ka dambeeyaan marka wuxuu yidhi qoomkaadina keen qaala wuxuu yidhi wa calaa qowmi qaala fabacaa rasuulu lah sal l slam waadamba ninkii waa tegay oo qowmkiisii buu aaday nabiga calayi salaam wuxuu diray sariyatan ilaalo ciidan yar oo ilaalada waxaa la dhaa ciidanka yar ee loogu talagalay wax inay soo arbushaan haddii kale wax soo ogaadaan fa maruu waxay soo mareen biqowmihi damaad qowskiisii iyo qabiilkiisii iyo waddankiisii bay soo mareen fa qaala saaxibu sariya ninkii ilaalada madaxda ka ahaabaa liljeyshi ciidankii wuxuu ku yidhi hal asabtu min haaulaa'i shay-an war nimankan aan dhex maraynay waxaad ka soo qaadeenoo xoolaha ma jirtaa fa qaala rajulu baa wuxuu yidhi min alqowmi ka mida ciidanka asabtu minhum waxaan ka soo qaaday anigu midhara umaweysood ummadan weysada lagu shubto ayaan ka soo helay oo ka soo qaatay idan la'aan wax kale kamaana soo qaadan fa qaala wuxuu yidhi amiirkiiba wuxuu yidhi ruduuha celiya ummadaas fa inna ulaa'i qoladan qowmu dimaad ninkii dimaad ahaa ee nabiga u yimid ee islaamay ee qiimaha badnaa qabiilkiisii weeye asaga dartii baa la yidhi waxba yaan loo yeelanin faraha laga qaado kadibna way soo islaameen kadibna way soo islaameen ashaahid waxaa weeyaan khudbada nabiga sala allahu calayh waaalih wasalam iyo baliiqsanideeda iyo siday u saamayn jirtay u taaban jirtay dadka uu nabiga calayh salaam u khudbaynayo xadaanii surayj ibnu yoonas qaala xadaanaa cabdiraxmaan bin cabdilmalik bni abjar can abihi cawaas bnu xayaan qaala wuxuu yidhi qaala abu waa'il shaqiiq khadabanaa camaar baa noo khudbeeyey camaar ibnu yaasir radia allahu canhu wa min asaabiqiina alawaliin buu ka mid yahay isaga iyo aabbihii iyo hooyadii sumaya fa wjaza nabiga intuu noo khudbeeyey buu awjaza soo gaabi camaar baa khudbeynaya khadabanaa camaar fa awjaza waa soo gaabiyey wa ablaqa waana ku xeeldheeraaday kelimaad kooban oo macno iyo murti badan oo qiimo badanoo laakiin aan dheereen ayuu noo khudbeeyey falammaa nazala markuu ka soo dego mimbarka qulnaa waxaan ku nidhi yaa abalyaqdaan abalyaqdaano waa camaar laqad ablaqta waadna ku xeeldheeraatay kelimaadkaadii oo qiimo badan bay lahaayeen wa awjasta waadna soo gaabisay falow kunta tanafasta haddaad noo dhooreen leh haddaad noo dheereen lahayd yani dadka khudbadooda qaarkooda saas wey khudbadooda haddaad dheereen lahayd baa la dhihi faqaala wuxuu yidhi inii samictu rasuula allah nabiga calayh salaam baa maqlo yaquulu leh inna tuula salaati rajuli ninka salaadiisa dheerarkeedoo la dheereeyo wa qisara khudbatihi khudbadiisa oo uu la gaabiyo ma'innatun calaamo weeye min fiqihi fiqigiisa iyo fahamkiisa ka mida calaamo tusaysa inuu qofka qof faqiiha yahay oo aqoon-yahana oo macrifo leh inuu yahay yay tusi in khudbadana la gaabiyo salaadana la dheereeyo waana qasdan qastantia soo marray wey qasdan qasdan weeyaan fa salaata salaada dheereeya waqsuruu lkhudba khudbadana gaabiya wa ina min albayaani cadayntuna sixra sixir baa kamid sixir weeyaane waxaa ka mid a sixran yacni caddaynta iyo faseexadu soo jiidashay leedahay dadka lagu soo jiidanayaa oo wixii marka ay fahmaan dadku oo khudbooyinkii iyo khudbadii la akhrinayay ay dadku si fiican u fahmaan oo macno iyo muxuu ahaa faseexo lagu akriyo dee soo jiidashaday helayaa dadkii kaanum ayaga oo qalbigoodiiba la dafayoo oo kale wey marka asixru alxalaal wey asixru alxalaal sixirkii xumaa ee falanfalkaa falanfallowa ma ahee hadalkaasi iyo macnahaasi dadka lagu soo jiidaayo waa shay fiican wey waina min albayaani sixrata weyaan marka faaiilu salaata waqsiru lkhudba marka waxaa la rabaa inay salaadu dheer tahay khudbaduna ay ka gaabantah laakiin haddii khudbadii la dheereeyo ka waran markii la bogana salaaddii lagu tukado qisaaru mufasal lagu tukado suuradii gaagaabnaa lagu tukado salaadii khudbadiina ay dheer tahay oo qofka aad u dheereeyo taas waxaa weeye calaa khilaafi sunna sunnada nabiga alai slam bay khilaafsanta in laisku dheelitiraa la rabaa oo mid walbaba qadarkiisa la siiyo xadaana abubakr bin abi shayba wamaxamed bin cabdilahi bn numayr qaala xadaana wakiic can sufyaan can cabdilcaziiz bn rufeyc can tabiib bn darafa can cadiy bn xaatim iطaay radia allahu canhu cadi bnu xaatim wuxuu ahaa nin ajwad alcarab buu ahaa carab ninka ugu deeqsisan buu ahaa aabbihii xaatimu daa'ina wuxuu ahaa isaguna sidoo kale min ajwad alcarab buu ahaa meel xaa'il la yidhaahdo oo magaalo xaa'il la yidhaahdo oo hadda ardu sacuudiya ka mid ah dalabada qaar nooga imaan jira dhihi jiray ya waxay dhihi jireen reer daa'i baana qawskaasaa nahay can cadiyi bnu xaatimi daa'i ah, waa kii lagu ammaanay aabbihii inuu kaga dayday xagga maaragtay juudka iyo karamka hadde ilmuhu hadduu aabbihii shabaho la yaab ma laha weeyaan ka bakhaylkana aabbihii buu kaga dayan ka sakhiga ee deeqsigaana aabbihii buu kaga dayan ana rajula nin yaa khadaba khudbeeya cinda nabiy nabiga agtiisa calayhi salaam buu khudbeeyey oo markii wafdiga imaaday iyo mararka qaar saxaabadu waa hadli jiray nabigoo jooga calayhi salaam waa loo idmi jiray faqaala wuxuu yidhi man yutic allaha wa rasuulahu faqad rashad alla iyo rasuulka qofkii adeeca faqad rashada waa hanuunay waman yacsihimaa midkii caasiya alla iyo rasuulka weeye tatniyaduye faqad qawaa waa dhumay saasuu yidhi muqadimadii hore ayuu saa iskugu soo koobay oo kelimo yaroo kooban muqadimadii ka dhig faqaala rasuululahi sala allah alay slam baa wuxuu yidhi bi'sa alkhatiibu anta khatiib khudba akhriya waxaa ugu baas leh anta adiga qul waxaad tidhahdaa waman yacsi allaaha wa rasuulahu nafar waaweyne khudbadu sideedaba waxay mabniyatun cala albayaani waa watafsiil caddayn iyo kala dhigdhigad bay ku saabsan tahay khudbadu saasay ku saabsan tahay sidaasay ku saabsan tahay oo sida markii wax la akrinaayo iyo markii wax la khudbaynaayo way kala duwanta khudbada waxaa weeyaan waa wacdi waa waano saamayn dadka inay ku yeelataa la rabaa marka in dadkii loo kala qaadqaadaa la rabaa oo aan laisku rumuus la isticmaalin kelimooyin kookooban iyo macaani alfaad u baahan macnahooda in la furfuro u baahan iyo wax laisdhexgeliya lama rabo kala qaadqaad saasuu ka hadlaya nabiga alai slam ee ma aha in taqniyadaasi ilaahay iyo rasuulkiisa laisku qabtay taas ayada ma aha waxaa la diidan way soo aroortay bacd alaxaadiid baa ku soo arooray in nabiga calayh salaatu wasalaam uu isku qaban jiray xadiis baa ku soo aroortay waxaa ka mid ah waan yakuuna allahu warasuuluhu axaba ilayhi mima siwaahuma mimaa siwaahuma siwaahumaadaas allah iyo rasuulka loo wadaa ee waxaa weeyaan khudbada la rabay in la caddeeyo ayuu ninkan isdhexgelgeliyey waman yacsihimaa iyo waman yacsi allaaha wa rasuulahu saasaa kala duwan qaala ibnu umayr faqad qawa ayuu raaciyey waman yacsi allah warasula faqad qawa dheh xadaana qutayba bnu saciid waabubakr bin abi shayba waisxaaq alxandaliy jamiican can ibni cuyayna qaala qutayba xadaana sufyaan ibnu cuyayna can camr ibnu diinaar samica cadaa buu maqlay cadaa ibn abi rabax oo yukhbiru warramaya can safaan binu yacla can abihi yaclaa binu umaya annahu samica anabiya nabiga calayh salaam buu maqlo yaqra'u akhrinaya cala minbari mimbarka korkiisa wanaadow yaa maaliku saasuu akhriyey wanaadow qira waxaa jirta ibnu mascuud uu akhriyey wanaadow yaa maali oo kaafka la gooyo tarkiim ahaan yaa maali la yidhahdo marka wuxuu leeyahy nabiga alai slam sag wuxuu akhriyey qaraa cala mimbar wanaadow yaa maaliku tan waxaa laga fahmaya laga qaadanayaa khudbadu waa inay ku jirto aayada qur'aana oo bacd alfuqahaa waxay qabaanba waajib inay tahay walow aayad ba allah ka dhigeen shaaficiyada qabta aayad ba allah ka dhigeen in oo khudbada lagu soo qaato qur'aan waa laga maarmaan khudbada ma asaxaysa qabaan marka waa akhrin jiray mararka qaar aayadu soo qaadan marara qaarna suurad dhan buu nabiga khudbada ku akhrin jiray calayhi salaatu wasalaam oo suuraddaa la akhrinaya hiya alkhudba naftirkeeda dadka waa carab lala hadlaayo suuraddaa la akhrinaya dhegaysanayaan waxaa ku jira ee macaani ah ee wacdi iyo waciida bacfi iyo nushuur ah xisaab ah shuhuuddii iyo mahraatigii malaa'igtii iyo qariinkii shaydaanka qofka marka qofka muslimkaa jannadii iyo naartii oo iyadoona laga hadlay oo la soo dhoweeyey iyo naartii oo leh hal min masiid naartii baa waxaa laleeyahay halin talaati jahannama walciyaadu billah maad aragtay wax kasta lagu guro markaase waxay hal min masiid ziyaada ma jiraa ziyaada ma jiraa dadkaasay sugaysaa nasal allah asalama alcaafiya nacuudu billahi min annaar allahuma ajirna min annaar ayib qala wxadaثnي cabdالlahi bn cabdiرaحman الdarmi qala akhbarana yaحya bnu xasan xadaثna sulayman bn bilaal can yaxya bni saciid can camra binti cabdiرaحmaan can ukhtin walaal licamra camradaa gabaray walaala ahaayeen qaalad waxay tihi ahadtu waa gabadha waa saxaabiyad marka camro binta cabdiraxmaan ibn ascad ibn zuraara iyadu waa taabiciyad walaasheedoo saxaabiyaday ka warinaysaa sheegiddeeda magaceeda la sheego markaa waxba dhibaato male haddii la sheegi waayo waa saxaabiyad wasaxaaba kullahum cuduul saxaabadana waa cuduul oo lagama baqaayo qofka majhuul hadduu noqdoo la garan waayo amuu yahay qof noo gabanaayo oon wanaagsanayn la dhihi maayo saxaabada dadka kalea iska baari qaarad waxay tihi gabadhaas akhadtu waxaan xifdiyey oon qaatay oon bartay qaaf walqur'aani ilmajiid suuraddaa qaaf ah dhammaanteed min fiih rasuuli illaah nabiga afkiisa calayhi salaam baan ka xifdiyey yowmaaljumcati maalinta jumcada uu akhrinayey wa huwa yaqra'u biha cala almimbar asagoo mimbarka saaran ayuu akhrin jiray fii kulli jumcatin jumco kasta jumco kastoo akhrin jiray qaafka alqur'aan almajiid saasay marka gabadha ayada ah iyo nabiga calayhi salaatu wasalaam akhrintaa uu akhrinaya dhegaysani sidaasay ku xifdisayba saasay ku xifdisay waxadaanii abu daahir axmed bn camr akhbarana ibn wahbin can yaxya bn ayuub can yaxya bni saciid can camra binti cabdiraxmaan can ukhtin licamra binti cabdiraxmaan kaanat akbara minha bimili xadiii sulaymaan bn bilaal mil xadiihi sulaymaan ibn bilaal qala xadaana maxamed bn bishaar maxamed bn bashaar qala xadaana maxamed bn jacfar xadaana shucba can xubaybin can cabdillahi bn muxamed bn macani can bintin gabadh lixaarisa bn nucmaan uu dhalay qaalad waxay tihi maa xafidtu qaaf suuratu qaaf ma xifdinin ilaa min fihi rasuuli illaah nabiga afkiisa calayhi salaam akhrinaa yakhdubu biha waa ku khudbanayay kula jumcatin jumco kasta qaalad wa kaana tanuuruna annaga tanuurtaannada waxay ahayd tanuurta waa meesha lagu duba muufaha ama khubsiga iyo rootiga iyo wax lagu dubaa tanuur la dhahaa tanuurtaannada wa tanuuru rasuuliillaah rasuulka calayhi salaam tanuurtoodu waaxidan hal bay ahayd hal meel baa ku muufa duwan jiray oo guriga reer guryihiisa halkaasay gabadhu imaanaysaa masjidkiina nabigeena halkaas ku dhegan yahay khudbada markaas halkaa zinaysaysa xataa markayna diyaarayeenoo masaajidka ayna soo gelin ila waajibu kuma aha hadda haddayna soo gelin halkaas ka dhegaysani khudbada nabiga sala allah aleh waali wasalam inuu nabiga marka kor u qaadayay sawdka oo la maqlaayey oo halkaa gabadhu ay qur-aanka ka xifdisay suuraddaas ayaad ka qaadanaysaa iyo in qur-aanka lagu akhriyo khudbada lianna wacdi waxaa kugu filan qur-aanka kariimkaa wacdiguu ka mid yahay yowaanada isagaa oo dadka loo fasiro la fahansiiyo loo caddeeyo tafsiirkii nabiga calayh salaam oo xadiidka lagu fasiro ku filan waxadaana camru naaqid ibnu bukayr qaala xadaana yacquub bn ibraahim bn sacd aلzuhri qaala xadaana abi ibraahim bn sacd bn cawf can moxamed bn isxaaqin qaala wuxuu yidhi xadaana cabdullahi bn abi bakr bn moxamed bn camr bn xasm alansaariy can yaxya bn cabdillaahi bn cabdiraxmaan bn sacd bn zuraarh can ummi hishaam binti xaariثa ibni nucmaan qaalad waxay tihi laqad kaana tanuuruna annaga godmuufaha annaga iyo wa tanuuru rasuuliillaah godmuufaha nabiga calayh salaam waaxida hal buu ahaayo sanatayna laba sana ow sana wa bacda sana ayaan isla lahaynoo halka kuna isticmaali jirray wamaa akhadtu qaafa alqur'aani almajiid suuraddaa ma baranin ilaa can lisaani rasuuliillah carabka nabiga calayh salaam baan ka bartoon ka qaatay yaqra'uhu akhrinaya kulla jumcata jumco walba cala minbari mimbarka korkiisa idaa khadaba annaas markuu dadka u khudbaynayo waxaddaana abubakr bin abi shayba qaala xaddaana cabdullahi bnu idriis alawdi can xusayn bni cabdiraxmaan can cumaarata bni ruwayba qaala ra'aa bishur bnu marwaan bish binu marwaan oo madiine madax ka ahaa banu umayuu ahaa cala lmimbar mimbarka isagoo saaran buu arkay ra'aa wuxuu arkay cumaara arkaaya bishr ibnu marwaan buu arkay oo cala mimbari mimbarka saaran raafican yadayhi gacmihiisa taagtaagaya khudbaduu akrinayo khudbaynayo yuu gacmihio dhan taagaya lamana rabo gacmahooda in la taagtaago fa qaala markaasuu cumaaro wuxuu yidhi qabaxa allaahu haatayni lyadayn qabaxa allah ilaahay ha dulleeyo oo ha fool xumeeyo haatayni labadan alyadayni gacmaha labada gacmood oo la taataagayo laqad ra'aytu rasuula allah nabi alay salaam baan arkay maa yaziidu isagoo ka ziyaadi jirin calaa an yaquula inuu ishaaro biyadii gacantiisa haakada wa ashaara biisbicihi almusabixa fartaa musabixada la yidhaahdo ee tawxiidka lagu ishaaro taasuu nabiga ishaari jiray alayh salaam markuu khudbaynayo taasuu taagi jiray ee labada gacmoodba nabiga slam dhihi jiray sala allah aleh wasalam middaa kaleu ishaari jiray marka hadyigii nabigaa sidaa ahaa ninkaas marka waa ku inkiray waana canaantay qofka amiirka ahe eh sidaa isticmaalayay waa ku canantay oo axyaanan munkarka inkiridiisa canaan iyo zajri haddii loo baahdo ama loo arka inay sidaasi maslaxo ku jirto waa la samayn karaa haddii maslaxo loo arka wey laakiin asalka waxay tahay naseexo wey naseexo iyo si hoose qofka loogu sheego oo aan dadka hortoysa wax lagu canaananin haada huwa alasl saasaa asal ah gaar ahaan dadka madaxda ah oo aan magacooda iyo muuqaalkooda midna aan la sheegin si maarata calana aan loo sheegin si calana loo sheegin si caama oo sarbeeba mooyeene in aan maaratay si toosa loo fadeexaynin lama ogolo ishaaro naseexa iyo si hoose loogu sheegay iyo waa fiican tahay qaala waxadaanaahu qutayba bnu saciid qaala xadaanaa abu cawaan alwadaax can xuseyn bn cabdiraxmaan qaal ra'aytu waxaan arkay bishu bnu marwaan yowma jumcati maalin jumcaha yarfacu yadayhi asagoo gacmaha taagaya faqaala cumaaratu wuxuu yidhi biruwayba fadaka naxw qabax allaahu haatayna lyadayn baabu taxiya walimaamu yaxdur taxiyatulmasjid ragcadaha la yidhahdo labada ragcadood la yihahdo taxiyatulmasjid oo qof kasta oo masaajidka soo galay inuu tukada ay tahay intuuna fadhiisanin imaamka khudba akhrinaya hadduu qofka soo galo inuu taxiyatulmasjidka uu la imaado oo tukado khudbada dhagaysigeeda culimmada qaar baa waxay ka qaateen taxiyatulmasjidka oo waajib ay leedahay waxay leeyihiin khudbada in la dhagaysto oo insaad iyo dhagaysi lala imaado waa waajib wixii waajibkaasi looga tegay oo salaad ahna waa waajib waajib ma waajib looga tegi karaa taxiyatulmasjidka marka waa waajib qaar baa saa ka qaatay qaala waxadaanaa aburabiic azahraani waqutayba binu saciid qaala waxay dhaheen xadaanaa xamaad huwa bnu zayd can camr bni dinaar can jaabir bni cabdillaahi radi allah canhuma qaal baynaa waqti annabiyu nabiga calayh salaam oo yakhdubu khudbaynay yowma aljumca maalin jumca id ja'a rajulu ninbaa yimid ninbaa soo gala masaajidkii faqaala lahu nabiyu nabiga wuxuu ku yidhi calayh salaam asallayta yaa fulaan war hebelow ma tukatay qaala wuxuu yidhi laa maya ma tukanin qaala qum ka oo farkac tuka buuri nin wuxuu arkay sii fadhiisanay marka qofka asu'aal qabla alamar waannahyi intaadan wax amrin ee waxaadan reebin su-aasha ka horaysa qofkan asagaa waxbaad rabta inaad amarto war horta weydii inuu la imaaday in kale ma la imaatay baa ka horraysa inaad weydiiso markuu yidhahdo maya bal amri marka nabigu waa su'aaley alay slam ma tukatay maya buu yidhi qum istaagoo farkac tuka buu yidhi halkaa waxaa laga qaadanayaa taxiyatulmasjid kuma tegayso fadhi hadduu qofku u fadhiisto jaahilan aw naasiya wuu fadhiistay jahli baaba kaga jirayoo ma ogeen inay sidaa u xoog badan tahay taxiyatulmasjidka qof baa yidhi hebelha fadhiisanina kac waa istaagay waa tukaday taxiyatulmasjidka u jirtay ama me uu halmaamayo markuu fadhiistay kadib buu xasuustay markaasuu haddana kacay taxiyadu masjidka marka kama tegayso saa kuma tegayso waa la imaan karaa waa isdiraaki karaa hadduuna waqti dheer ka soo wareegin waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa khaiibka khudbada akhrinaya in la dhagaystaa las amray laakiin asaga hadduu dad la hadlo qof la hadlo shaksi ayuu la hadlay way bannaanta asagana waa lala hadli karaa waa kan loo jawaabayo waa kan loo jawaabayo marka dhibaato ma laha hadduu khadiibku dad la hadlo ama asagaba lala hadlo wax dhibaato ah ma laha oo ku saabsan maslaxadii iyo wax uun u khidmaynayo umuurihii loo yimid meesha xadaana abubakr bin abi shayba wayacquub adawraqi yacquub bn ibraahiim can ibni culaya ismaaciil bn ibraahiim can ayuba ibn abi tamiima can camr bni diinaar can jaabir bn cabdilaahi radi allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayh waalih wasalama kama qaala xamaad buu sheegay walam yadkur ragcatayn ma sheegin ragcatayn maana soo marinba qum farkacun baa la yidhi marka ragcatayn tuka sheegin muuna dhihin وxadثna qتyبة بن سعيid وإسحاq بن إبراhيم qال qتyبة xadثna وqاla إسحاq أخbarna سفyان عن cمر سمca jaaبir بن cabdاللahi buu mqlo yqulu ladkla الrajuل الmasجida ninba masjidka soo galay والrasuulu waa nabiga عalaه السلamna ykhdbu khudbaynayo yowma اlجuمca maalin jumcaha marka inay dadka qaar taahureen oo daahi jireen waa dhacdaa mase badna laakiin afraad iyo qof qof ama wax daahiyeyba waa imaan jireen marmar faqaala wuxuu yidhi laakiin sidan hadda caamka ahe dadku ay iska daahaan ma jiri jirin oo ay ka lihi jireen saxaabada nabiga ee salafulumma faqaala wuxuu yidhi nabigu asallayta war salaaddii ma tukatay taxiyat lmasjid qaala laa maya qaala qum kacoo fasalli ragcatayni laba ragcadood tuko marka hadda waxaad mooddaa mutaabacadaas hore walam yadkur ragcatayn tan dambe ayay ishaaraysaa mararka qaar way dhacdaa taqdiimi taakhiir qum fasalli ragcatayn laba ragcadood tuka buu yidhi nabig alai salaam wa fii riwaya qutayba qaala salli ragcatayn laba ragcadood tuko waa laba ragcadooda laakiin lasoo fududaynaya oon la dheereelayn laana khudbadii baa ku sugaysa inaad dhegaysato ood ka faa'iidaysato وxadثnي mحamed بن rاafic وcبد بن xumaydin qال بن rاafic xadثna cبدالرaزاq أخbarana iبن jurayj أخbaranii cمر بن dinar أنhu samca jaabir بن cabdالlahi buu maqlo yaquulu leh jaءa rajulu nin baa yimid والنabiyu slى الlaه عalيه وآlih وsلم nabiguna cala mimbari uu saaraya yowma aljumca maalin jumcaha yakhdubu uu khudbaynayo khudbadii uu wado faqaala lahu nabiga wuxuu ku yidhi ninkii oo fadhiistay arakacta ma tukatay ragcatay laba ragcadood qaala wuxuu yidhi laa maya faqaala nabigu wuxuu yidhi irkac tuko irkac ay salli tuko wey qala xadaana muxamed bn bashaar qala xadaana muxamed huwa bnu jacfarin qala xadaana shucba can camr bni dinar qaala samictu jaabir bn cabdillahi ana nabiy sala allahu aleyh wali wasalam khadaba waa khudbeeyey faqaala wuxuu idaa jaa axadukum yowma aljumca maalinta jumcada hadduu qof soo galo waqad kharaja alimaamu imaamkoo soo baxay oo mimbarkii u soo baxay oo mimbarka taagan falyusalli rakcatayni qofka iyo iska fadhiisana ha tukado laakiin maxaan la ogoleen saad u fadhiday markuu khadiibka soo galo inaa istaagtoo tiraado sunnaan tukan taa lama intuuna soo gelin waa iska tukan kartaa sunnada oo jumxada horteeda sunnada waa iska mutlaq waa tukan kartaa khudbada oo socotase waxaa loo ogol yahay qofkii soo gala keliyaa loo ogolyahay inuu isku mashquuliyo oo laba ragcadooda gaagaaban uu tukado waxadaana qutayba bnu saciidin qaala xadaana ley alleyt ibnu sacdin xaa waxadaana maxamed bnu rumxin qaala ahbarana leyt waa un aslagi lannahu waa macrifa bacda nakir can abi zubayr can jaabirin annahu qaala wuxuu yidhi jaaa sulaykun sulayk alqadafaani baa yimid sulayk alqadafaani yowma aljumca maalin jumca ayuu yimid wa rasuulullah nabiga calayh salaamna qaacidun uu fadhiya cala mimbari mimbarka yacni mimbarka uu ku khudbeenayaa loo jeedaa faqacada sulaykum baa iska fadhiistay qabla an yusalliya intuuna tukanin sunnadii taxiitu masjidkii faqaala lahu nabiyu sala allahu aleyh wasalam ba wuxuu ku yidhi arakacta ragcatayn ma tukatay labada ragcadood sunnadeed qaala laa qaala qum farkacumaa tuka buu nabig alay isalatu wasalaam tuko وxadثna isxaaq بn ibrahim وclي بn khshrm kilaahuma can ciisa bn yuنus qaala ibn khshrm wuxuu yihi akhbarna ciisa can اأcmaش can abi sufyaan abi sufyaan طalxa bn naafic can jaabir bn cabdالlahi radي allah canهuma qaal jaءa sulaykun baa yimi alqadafaaniyu ywma اljumca warasuulu اlahi salى اllah alيه wasalam yakhdubu khudbayn fajalasa waa iska fadhiistay faqaala lahu nabigaa ku yidhi ya sulayk qum istaagoo farkac ragcatayda tuko watajawas fiihimaa soona gaabi tajawas fiihimaa yaree oo gaabi uma qaala wuxuu yidhi jaa axadukum ywma اljumca wاlimaam yakhdub imaamka khudbad hadduu imaado fal yarkac ragcatayni walyatajawaz fiihima soo gaabiyo afar salaadood oo sunno ah oo waxaa jira assunnatu fiihim oo assunnatu fiiha atajawuz waاliqtisaar afar salaadood oo sunno ah oo in lasoo gaabay ay tahay sunnadu ilan salaadda sunnadae tukanayso anta amiiru linafsika adiga ayaa naftaada madax u ah markuu nabiga alay slam ka hadlayay imaamka oo uu lahaa salaada ha loo gaabiyo dadka faina fiihim adaciifu alkabiiru wasaqiiru wadaxaaj markuu ka hadlay wuxuu yidhi qofka hadduu salaad keligii tukanayana falyudawil maa shaa wuxuu raba ha dheeraysto salaadda sunnadeedii faradkii intaba waa dheeraysan karaa qofka hadduu keligii yahay sunnaduna hadde waa iska dheeraysan kartaaba walow ha lagu daba tukadee oo qofka salaadda sunnada ma soo gelayso ayadu qofka fiiri liannahu hadduu istaaga keli karaa waa sunna walidaalika nabiga calayi salaam baqara iyo nisaa iyo aali cimraan waa kii isku xujisiyey hal ragcada sala allahu alayh ali wasalam laakiin waxaa jirta afar salaadood oo sunno ah oo ay tahay sunno in la gaabiyo afartaa maxaa ka mid ah ragcatay taxiyat اlmasjid ida dakhala alinsaanu walimaamu yakhdub taxiyatulmasjidka qofka hadduu soo galo imaamka khudbeynayo inuu soo gaabiyo wey waa kow laba yah ragcatay alfajri labada ragcadood ee salaada subax ka horaysa ee sunnada ah ayagana waa la gaabini qul walla iyo qulkaafuruun bay ku tukanaysaa qulkaafuruun qul walla faatixada kadib dayib saddex ya marka axsanta salaatuleylka salaatuleylka marka aad u istaagto habeenkii kacdo intaadan qiradii dheereed iyo salaaddii dheereed aadan gelin ayadoo laba ragcadooda gaagaaban baa lagu furtaa lagu furfurtaayo lagu bilowdaa oo khafiifatayna waa ka soo marray salaatuleelka iyo gaabashada arrintays saddex wey afar midda afaraad sheega midda afaraad ragcatay dawaaf ragcatay addawaaf kacbad markii la dawaafo laba ragcadooda sunnaa la tukadaa oo ragcatay dawaaf la yidhahdo waاtakhiduu min maqaami ibraahiima musallaa labada ragcadood ee ayaguna dawaafka faatixada iyo qulyayo kaafiruun qulwalle waa la soo gaabin ayaguna lama dheereenayo afartaa salaadood ee sunnooyinka ah asunnatu fiihina atajawuz اlاkhtisaar in la soo gaabiyo ayaa fiicanoo sunnaha masaladan fuqahadu waxay isku hayaan khudbada oo socoto oo la soo galay salaadba la tukani daahirkan xadiidkan waxaa qaatay una qaatay inay tahay taxiitulmasjid wax cilloo kalena ayna lahayn ee taxiitulmasjidka inaan la fadhiisanin intaan la tukanin ujeeddadu inay tahay ka fahmay alimaam shaafici wa imaam axmed raimah llahu taala raximahum allah laakiin alimaam abu xaniifa wa maalik iyagu waxay qabaan khudbadii oo socoto qofkii soo gala ma tukanayo liannahu alinsaat khudbada oo la dhegaysto oo loo dhegraaraciyo waa waajib taxiitulmasjidna waa sunna waajib iyo sunna hadday isqabtaanna waajibkaa la hormarin waad fadhiisan khudbadaiyo ku dhaafin dhegayso xadiidkan maxay kaga jawaabeen qoladaa hore waxay leeyihiin xadiidku wax ciloo gaara ma wato ah, waxaa weeyaan waa cibaada maxdi ah hayru macquululmacnaa ah in masaajidka markaa soo gasha aad salaad tukato taxiidumasi tukato waa sunno sidaasay tawqiif u tahay laakiin qoladan diidan maxay leeyihiin waxay leeyihiin masaladan ayaa waxaa la dhahaa waaqacatu cayn maxaa la yidhaahdaa waaqacat lcayn oo waqaa'icu alcayaan laa yuxmalu cala alcumuum bay dhahaan ninkaas sulayg la yidhaahdo yaa bacda riwaayaat baa soo arooray nin wuxuu ahaa iska qaawan arradan marka nabiga calayh salaam hadalka uu la hadlaayo dadkii inay arkaan buu rabaa oo deena ay aradkiisa fiiriyaan ood qof muslimoo danqado la helo oo arad bixiy ninka asaga ma tukatay sulaygow iyo fiirinta la fiirinaayo intaas ninka markii la fiiriyo la arko inuu arradan yahay oo qaawan yahay marka in loo naxo loo diirnaxo ujeeddadaasuu nabiga ka lahaaye taxiitulmasjidka sunnay aheeda khudbadii ka muhiimsaneed buu nabiga ku jiraa calayhi salaam hadduu qofkala ahaan lahaa dan lagama galeen bay dhaheen khilaafka marka labadaas culummada iyo labada qaybood udhexeeya sidaas weeye arrintaa ayada aana wax daliiloo sariixa ah haddii loo helo way ficnaan laheed wailaa cumuumkii nabiga calayh salaam uu yidhi xadiida biqataada fi saxiixa ku sugnaa idaa dakhala axadukum almasjid falaa yajlis xataa yusalliya ragcatayn buu yaa lagu taagan yahay waana caam xilli kastoo masaajidka la soo galo qofku inuuna fadhiisan ilaa uu ka tukado baabun xadiiu tacliimi fi lkhudba khudbada dhexdeeda in qof wax lagu bari karo qof baa su'aal ku weydiiya khudbadii baad akhrinaysaa masaladaas su'aal waad oga jawaabi kartaa laa siyama hadday tahay usuuludiinka iyo waxyaalaha waajibka ee qofka markaa uu baahanya wax salaaddii ku saabsan buu ku weydiiyey weysadii wax u saabsan buu ku weydiiyey salaaddiina haddaaba la tukan rabaa inaad u sheegto markaa weeyaan walbaba ka liannahu taakhiru lbayaani can waqti alxaaja bay dhahay taakhiru lbayaani can waqti alxaaja laa yajuus wax caddaynoo loo baahan yahay in laga dibdhigo ma bannaana kitmaanulcilmi bay soo gelaysaayo waciid baa ku soo arooray in cilmiga la qariyo qaala xaddaana shaymaan bnu faruuqa qaala xaddaana sulaymaan bnu mugiira qaala xaddaana xumayd bnu hilaal qaala abu rifaaca wuxuu yidhi intahaytu ila nabiy nabiga calayhi salaam baan u imaaday wahuwa yakhduba saw khudbaynayo qaala faqultu waxaan khudbada laba kala qaaday ma khudbat jumcay aheyd mise khudbooyinkii iyo wacdiyihii kalau ahaa nabig calayh salaam suuradan hadda markii la fiiriyo khudbatljamca inaynan ahayn bay u dhowdahay wallahu aclam liannu nabiga calayh salaam khudbadii jumcada aheyd intuu kala gooyo oo uu haddana fadhiisto fii maxallin yani shay ama makaan maxalluhu lqiyaam meel in la istaagay aheyd uu fadhiisto meeshii uu ka soo tago uu dadkii wax u sheego wax u sheega haddana uu ku laabto arrintaa ayadaabay bushi gelin karaan bushii geli karaan qolada kalena waxay le dhibaato male qaacidaa jirta oo ah almaslaxatu alcaama muqadama min maslaxati alkhaasa maslaxada caamkeed ayaa laga hormarnaya midda khaaskaa nin baa yimid oo nabiga yidhi nabi allow cilmi i bar markaasuu nabiga alay slam khudmadii intuu joojiyey ayuu ninkii asagaa wax baraya keligiis qaacidada maxaa lagaga jawaabi maslaxada caamkaa la hormarin jiray dadkii baa ka badnaa waxaa weeyaan maslaxada caamkaa markay midda khaaskaa ka muhiimsan tahay oo ta khaaskaa ay ka baahi badan tahay oo ta khaaskaa ay xilligeediiyo xaajadeedii taagan tahay waa la hormarin karaa laasiyamaa haddana middan khaaska ninka ku ah asaga khaas haddana kuma aha marka dhanka kale laga fiiriyo dadkii kale uu nabiga wadadhegaysiya wada dhegaysanaya oo wuxuu ninkan u sheegaya wuu la jahraya rasuulka waadawadamaqlayaa waana wada maqlaya marka waxay noqotay maslaxa caama ayay noqotay calaa kulli xaal ninka asaga ah wuxuu leeyahay nabigaan u imaaday faqultu yaa rasuul allah rasuul allow rajulun ana rajulun nin baan ahay ariibun ariib ah nin ariibo magaalada ku cusub baan ahay jaaa yimid meeshan yasalu inuu weydiiyo can diinihi diintiisii ayuu ku weydiin rabaa walaa yadri ma oga laa yadri ma oga maa diinuhu waxa diintiisa ay tahayna ma yaqaano diinna ma aqaano inaan diinna aan bartaan rabaa ninkaasaga ahamiyada uu diinta siinayo iyo barashada iyo cilmiga lannahu qofka hadduu waxaad qarsato wuu ku qarsadaa waxaad qarsato wuu ku qarsadaa aqoontii iyo wixii aad u baahneed hadduu qofka iska qarsado oo uu ka xishoodo hebel baad weydiiyaba kada uu yidhaahdo dee waxaa weeyaan jahli unba ku jiraya marka wuxuu leeyahay laa yadri maa diinu asagaa isu qoran wax diin la yidhahdo garanaayo mable nabi allow wax ii sheego waxay bar buu yidhi qaala wuxuu yidhi faaqbala calaya rasuuluullah nabiga calayi salaam baa isoo qaabilay wa taraka khudbatahu khudbadiisiibuu ka soo tegay xata intaha ilaya anigu ii yimid fa uutiya waxaa nabiga loo keenay bikursiyin kursi baa loo keenay xasibtu waxaan u malayn buu leeyahay qawaa'imahu tiirashiisu xadiida bir inay ka samaysnaayeen kursi oo biro lugihiisa ay biro yihiin qaala faqacada calayhi rasuulu llahi baa ku fadhiistay calayhi salaatu wasalaam waa ku fadhiistay marka qofka mucallimka ah ama dadka waxbaraaya hadduu kursi ku fadhiisto dadka kale ay dhulka fadhiyaan waxba dhibaataa ma laha waxba dhibaataah ma laha ama lagu takriim iyo karaameyn looga dhigo ama ma ahee ay tadalubayso keeni karto waxbariduba in meel fog laga arko ishaaraadkiisa la fahmo codkiisa la maqlo waayriha ujeedadaasaa laga leeyahay nabiga kursigaasu ku fadhiistay saxaabadana dhulkay fadhiyaan qaala faqacada calayhi rasuullah baa ku fadhiista calayh salaam wa yucallimunii wuxuu gudagalay inuu ibaraya mima callamahu llah wuxuu ilahay baray uma ataa khudbatahu khudbadiisii buu nabigu yimid mimbarkii fa atama aakhiraha intii dambe ayuu nabigu taam yeelay khudbadii intuu soo kaxay meesha fuulay khudbadii taam yeelay sala allahu calayh waaalih wasalam raxmadda nabiga ay tusaysaa dulqaadka nabigay tusaysaa tawaaduca nabiga iyo siduu nabiga una inna isku weynaysiinin bay tusaysaa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh marka ra'uufun raxiim buu ahaa casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim baabu maa yuqra'u waxaa la akhriyay fii salaati ljumca salaadda jumcada ah khudbadii waa la khudbeeyey waxaa lagu akhriyay hadyigii nabiga sunnada ku soo arortay xaddaana cabdullahi bn maslamata bnu qacra qaala xaddaana sulaymaan hu bnu bilaal can jacfar can abiyi can ibni abi raaficin qaala wuxuu yidhi istukhlifa marwaan istakhlafa marwaanu marwaan binuulxakam yaa wuxuu ku dhaafay abaa hurayrata cala almadiinati magaalada madiinuu ku dhaafay wa kharaja ilaa maka intuu maka u baxay marwaan baa maka aaday magaaladiina wuxuu yidhi igu khudbooyinkii iyo tujintii iyo maarayntii mujtamacii iyo umurahooda loo istaaga intaba ninka madaxda ah unbaa dadkana tujin jiro khudbayn jiray marka wuxuu yidhi abuu hurayrow adaan kugu dhaafay magaaladii fasalla lana abuu hurayra abuu hurayra wuxuuna tujiyey aljumca jumcadii buuna tujiye faqara'a wuxuu akhriyey bacda suurati اljumca horta suurat اljumcu akhriyey munaasabay la leedahay suurat ljumca in la akhriyo maalinta jumcada lianna waxaa loogu yeerayaa dadku inay dadaalaan oo beeca iyo iibka ay ka soo tagaan oo dikriga ilaahay ay u imaadaan oo waxay beeca iyo shiraha iyo waxgadashadu dikriga ilahay inuu ka khayr badan yahay ilahay baa wax arsuuqa wallahu khayru raasiqiin faqara'a bacda suurati اljumca fi rakcati اlaakhira ragcaddii dambe wuxuu ku akhriyey ida jaءaka almunaafiquun suuraddaas suurat almunaafiqiin la yihahdo ku akhriy ayaduna munaasaba ayaa ku jirta mujtamacii meesha iskugu yimid muslim iyo munaafiqba in muslimiintana loo digo oo looga digo gaalada munaafiqiinta masaajidka ku jira ee dadka ku dhex nool in looga digo xataa ilaahay uu yidhi humulcaduw ah, humulcaduw buu yidhi haddii jumladu ay noqoto macrifatu arafayn tufiid alxasra ayay yidhahdaan hum ulcaduw keligood cadow kaleba malihdiinba midka laba shaatilaha ee muslimka iska dhigaaya muuqaalka kore islaamka ku dhex jira ee kula tukani inuu ku jecel yahayna muujinaya muslim uu yahay haddana gaalada ku xidhan ee cadowga muslimiinta u ah qofka asaga kuwaasaa munaafiqiin weeyaan humulcaduwu cadow kaleba malihdiin idinkaa cadowgii xaqiiqigaha waa asage iska jira baa ayagana waa la taqriiciyey oo waa la ceebeeyey oo waa la foolxumeeyey labadaas suuradood buu ku aqriyey qaala wuxuu fa adragtu abaa hurayra abuu hurayraan soo gaadhay xinan sarafa markuu gadoomaan gadaal kaga imaada soo gaaray faqultu lahu waxaan ku yidhi inaka adigu sheekhow qara'ta waxaad akhrisay bisuuratayn laba suurad baad u tujisay kaana caliyu bin abi aalib uu ahaan jiray yaqra'u kii akhriya bihimaa labada suuradoodba bilkuufa kuufa markuu cali joogay amiirka ka ahaa radia allahu canhu wa ardaah amiiru lmuminiin laba suuradoodoo uu akhrin jiray jumcadaad nagu tujismaanta xasuusisay faqaala abu hurayra wuxuu yidhi masdarkiisa cali waa ka koreeya waa ka wenyahay faqaala abu hurayra wuxuu yidhi inii samictu rasuula allah toos nabigaan ka maqlay calayh salaam yaqra'u asagoo akhrinaya bihimaa labadaa suuradood yowma aljumca maalinta jumcada nabigaabaan ka maqlay buuri ninkiina marka waa faa'iidaystay sanad caali ayuu ku helay ama muxuu ahaa shaahid buu helay waxadaanaa qutayba binu saciidin wa abubakr bin abi shayba qaala waxay dhaheen xaddaana xaatim bin ismaaciil xaw xaddaana qutayba xaddaana cabdilcasiiz can daarawardi kilaahuma can jacfar can abiihi moxamed weeyaan can cubaydillahi bin abi raafici qaal istakhlafa marwaanu abaa hurayra marwaanba wuxuu khaliif ka dhigtay oo ka tegay abu hurayra bimili hayra ana fii riwaayati xaatim faqara'a bisuurati aljumca fi surati ula ragcadda hore wa fi alaakhira ragcadda dambana ida jaaka almunaafiquun wafii riwaya cabdilcaziiz mil xadiid sulayman bin bilaal oo kale wey qaala xaddaana yaxya binu yaxya wa abu bakr bin abi shayba wa isxaaq jamiican can jariir qaala yaxya akhbarana jariir can ibraahim bni moxamed bni muntashir can abihi can xabiib bni saalimin mowla nucmaan bni bashiir can nucmaan bni bashiir ibni sacdi radi allahu canhuma qaala saxaabiga wuxuu yidhi ibnu saxaabiga ah kaana rasuulu llah rasuulka calayh salaam wuxuu ahaa yaqra'u kii akhriya fi lciidayni labada ciidood iyo wa filjumcati jumcada bisabixisma rabbika laclaa iyo wahal ataaka xadiidu lhaashiya haddii ay jumco iyo tahay iyo haddii ciid tahayba labadaas suuradood buu ku akhrin jiray waa mararka qaar hadda waxaan soo marray laba suuradood oo kale axyaanan waa axyaanan wey hadba xilli hadba mar qaala waida jtamaca hadday kulmaan alciidu ciid iyo waljumca hadday kulmaan fii yowmin waaxidin maalin baa waxay noqotay maalin ciida jumcana way noqotay yaqra'u waa akhrin jiray bihimaa aydan fi salaatayni u fiirso fi salaatayni baa yidhi labadii salaadoodba inaan laga tegin jumcadii bay tusaysaa jumcadii lagama tegin haddii ciid iyo jumco kulmaan ciiddana waa la tukan subaxdii jumcadana xilligeedii baa la tukan bacda zawaal kamuuna tegin nabiga sala allah aleh wasalam qowlka xooga badana waa qowlkaan raajixa inaan laga tegaynin dadka cawaalid iyo meelaha fofo ka yimid ee ciidda u yimid kuwaasaa loo rugseeyey inay meelahooda iskaga tukadaan an waxba soo noqona mar labaad kuwaasaa loo rugseeyey waxadaanaa qutayba bnu saciid xadaana abu cawaana can ibraahim bni moxamed bn muntashir bihada isnaad waxadaanaa camru naaqid qaala xadaanaa sufyaan ibnu cuyayna can damrata bni saciid can cubaydillahi bni cabdillaahi qaala kataba daxaaq ibnu qays baa wuxuu qoray ila nucmaan bnu bashiir yasal isagoo weydiinaya muxuu su'aalay wuxuu su'aalay aya shayin sheegeebu qara'a akhriya rasuulullah nabiga calayh salaam yowma aljumca maalinta jumcada siwaa suurat ljumca suurat ljumca mooyeene muxuu kaloo akhriyay ragcadda labaad fa qaala wuxuu kaana yaqra'u halataaka waa aqrin jir waa soo marray saddexismay halataag baa isku xidhnaa suurat ljumca iyo suurat lmunaafiqiinna waa isku xidhnaayeen baabu maa yaqra'u fii yowmi ljumca taa waxay ahayd salaadii jumcadii tanna waa yowmu ljumca gaar ahaan sabiixat aljumca subaxda jumcada ah wax la akhriyo xadaana abubakr bn abi shayba qaal xadaana cabd bn sulaymaan can sufyaan can mukhawil bni raashidin can muslim ilbatiin can saciid bni jubayr can ibni cabaas ana nabiy sala allah aleh wasalam kaana yaqra'u wuxuu aqrin jiray fii salaati alfajri salaada subax yowma aljumca maalinta jumcada alif laamiim tanziil asajda suuraddaa la yihahdo suuratu sajda iyo wahalata cala alinsaani xiinu min addahri labada suuradood ragcadda horena tanziilu sajda ragcadda lamaadna suurat dahri wa ana nabiy sal l slam kaana yaqra'u uu aqrin jiray fii salaati aljumca salaada jumcadana suurat ljumca walmunaafiqiin buu ku akhrin jiray hadiga nabiga calayh isalaatu wasalaam in salaadda subx lagu tuko labadaas suuradood mana gaabin jirin nabiga calayh isalaatu wasalaam inta suuratu ziil sajda loo kala gooyay labada ragcadood hadyigii nabiga ma aha sala allah alay slam iyo sunadii nabiga waa inaad ragcadda horena tanziilu sajda ragcadda labaadna haltaa cala saan xamd min dahri lagu tukado waa leanna nabigaa la yimid calayhi salaatu wasalaam nabiga salaaddiisana maxay ahayd qasdan bay ahayd dadka markaa qaabkuu nabiga calayh salaam salaadood uu tukaday nabiga calayhi salaatu wasalaam in laga sii gaabya rabaa kuwaa waxaa weeye dawqooda iyo hawadooday raadinayaan ee hadyigii nabiga ma raadinayaan saas wey qaala waxadaanaa ibnu numayr qaala xadaanaa abi jamiica xaa waxadaanaa abu kurayr maxamed xadaanaa wakii kilaahuma can sufyan bihada sanadila qala waxadaana maxamed bnu bashaar qala xadaana maxamed bnu jacfar qala xadaana shucba an muqawil bihada islam mila fi salaatayni kiltayhima kama qaala sufyaan mutaabacaad de u firso labada salaadoodba saasuu ku aqrin jiray waan soo marray qaala xaddaana zuhayr bnu xarb xaddaana wakiic can sufyaan can sacad ibnu ibraahim marka waxaa laga wadaa salaaddii subaxna wuxuu ku tukaday labada suuradood jumcadii salaadeeda labada suuradood fi salaatayni labada saas ku raacay wey macnaha xaddaana zuhayr bnu xarb xaddaana wakiic can sufyaan can sacad bin ibraahim can cabdiraxman bn lacraj can abi hurayra can nabi sala allah alay waslam annahu nabigu kaana wuxuu yaqra'u ka aqhriyay fi lfajri salaada subax yowma aljumca aliflaamim tanziilu halata cala linsaan xadaani abu aahir axmed bnu camr qaala xadaana ibn wahbin can ibrahim bni sacd can abi can lacraj can abi hurayrata ana nabiya sala allah alيh alih wasalam kaana yaqra'u fi subxi salaada subax yowma aljumca wuxuu aqrin jiray bialif laamim tanziil fi rakca alula wafi taaniha lata cala nisa xiina min adahri lam yakun shayan madkuura suuraddaas aqrin jira baabu salaati bacda aljumca jumcada gadaasheeda salaada jumcadu waxay leedahay sunna bacdiya waxay leedahay sunna bacdiya oo raatiba ah ee malaha laha sunna qabliya mulaq waa iskaga tukan kartaa intuuna khadiifka soo bixin laakiin sunno oo raatibaa malaha oo qabliyaa maxayse leedahay bacdiya bacdiyadaasi laba ragcadood waa soo arortay afar waa soo arortay haddaad labana ku tukanto masjidka labana gurigaadana waa sii fiican tahay waxadadanaa yaxya bnu yaxya qaala akhbarana khaalid bin cabdillaah can suhayl can abihi can abi hurayra qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam wuxuu yidhi idaa sallaa axadukum axadkiin hadduu tukado aljumca falyusalli ha tukada bacdaha gadaasheeda arbacan afar ha tukado waa qowlkii nabiga calayh salaam waxadaana abubakr bin abi shayba wacamru naaqid qaala xadaana cabdulah bnu idriis can suhayl can abihi can abi hurayra qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay slam wuxuu yidhi idaa sallaytum markaad tukanaysaan bacda aljumca tukataan jumcada gadaasheeda idaa sallaytum bacda aljumca jumcada gadaasheeda haddaad sunno tukan rabtaan fasalluu ka dhiga arbacan afar tukada afartaa marka waa labalabo waa la kala qadqaadi afar isku xidhan maaha lianna salaatu nahaari ragcatayn ragcatayn zaada camrun fii riwaayatihi qaala ibnu idriis qaala suhayl fain cajila bika shayun hadduu wax kudadejinayo ood afar ragcadood aada tukan karin fasalli ragcatayn laba ragcadood ku tuko fi lmasjidi masaajidka wa ragcatayn laba ragcadoodna idaa rajacta markaad guriga ku noqota tuko waxadaanii suhayl bin xarbi qaala xadana jariix w xadana camru naaqid wabu qurayb qaala xadana wakii can sufyaan kilaahuma can suhayl can abi can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sala allah alay wasalam man kaana minkum musalliya qofka idinka ergamadoo tukanaya bacda ljumca jumcada gadaasheeda falyusalli arbacan afara tukado أكملka waa أفر ولyس في xadيiثi جرير miنكم وxadثnي يحyى بن يحyى ومحمد بن ربح qال أخبرna لyحا وxadثna qتيبة xadثna لyح عن ناaفiع عن cبدالله أنه kاna إdا صلى الجuمعة انصرف markuu جuمcada tukado cبداللh بن cمر waa gadoomi jiray fasajada sajdatayni laba ragcadood buu fii beytihi gurigiis kuso tukan jiray uma qaala wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sal l slam yasnacu dalik nabigaas sidaas samayn jiray afarna waa soo martay waxadaana yaxya binu yaxya qaala qara'tu cala malik can naafic can cabdillaahi bni cumar annahu wasafa wuxuu tilmaamay tadawuca salaati rasuulilah salaadii nabiga calayh salaam sunnooyinkii uu nabiga sunnaysan jiray ayuu ka hadlay qaala wuxuu yidhi fa kaana nabigu wuxuu ahaa laa yusallii kaan tukanin bacda aljumca jumcada gadaasheeda xataa yansarifa ilaa uu gurigiisa ka tago fayusallii ragcatayni buu tukan jiray fii beytii gurigiisa ku tukan jiray qaala yaxya adunnanii adunnunii waxaan isku malayn qara'tu inaan ku dul akhriyey fayusallii inuu inaan ku dul maalik ow amase albatta shakilaanba waa sidaas yaxya binu yaxya ninka la yihahdo sheekhu muxuu ahaa muslim ah yaxya binu yaxya atamiimi wuxuu ku dul akhriyey imaam maalik qara'tu calaa maalik buu soo yidhi wuxuu ku dul akhriyey buu marka ereygan dambuu shakisan yahay wuxuu leeyahay fayusallii fa yusallii ragcatayni fii beytihi intaas inaan maalik ku dul akhriyay baan u malaynayaa oomase albattata jasman biduuni shakin shaki la'aan ayaaba saas ahayd fa yusalli ragcatayni inaan ku dul akhriyey albata ama shaki la'aan bayba aheed waaba saas uu rajaxay haddana wuxuu rajaxay inuu xaggan kaloo ah inuu ka maqlay oo ku dul akhriyey fa yusalli ragcatayn xadaana abubakr bin abi shayba wazuhayr bnu xarbi wabnu numayr qaala zuhayr xadaana sufyaan bnu cuyayna qaala xadaana camar can zuhriy can saalim can abiihi ana nabiy sala allah alay waslam kaana yusalli bacda aljumca ragcatayn buu tukan jira xadaana abubakr bin abi shayba qala xadaana qundar can ibni jurayj qaal akhbaranii cumar ibnu caطaa ibn abi lkhuwaar ana naafic ibnu jubayr arsalah ila saaib ibnu ukhti namir yasaluhu wuxuu weydiinaya can shayin wax ra'aahu minhu mucaawiyatu uu ku arkay fii salaati salaada gudaheeda ninka la yidhahda saaib mucaawiya wuxuu kugu arkay ee kaa canaantay muxuu ahaa noo sheeg baa layidhi mucaawiyaa arkay faqaala wuxuu yidhi nacam haa sallaytu waxaan tukaday macahu mucaawiya maciisa aljumcata baan la tukaday fi lmaqsuurati qolkii baan kula tukaday maqsuuradu waa qol masaajidka ku dhex samaysan oo markii nimankii khawaarijta ahaa ay cali bin abi aalibna dileen mucaawiya bin abi sufyaanna ay dhaawaceen camar ibnu caasna uu ka fakaday ayaa warka waxaa la gaahay waxaa la qalay la sameeyey in la qaato alxiidatu walxada in digtooni la qaato oo la iska jiro marka meel maqsuura qol ahaana ayaa ay geli jireen oo ku tukan jireen ragga madaxdaa salaadda halkaasi ku tukanayeen falamaa sallama markuu salaamo naqsa alimaam qumtu fii maqaami waan istaagay buu yidhi meeshii saasaan u tukanayba isla meeshaydiiba waan kacay fa sallaytu salaad kalaan galay buu yidhi salaad sunna ah jumcadii markaan ka baxnayba isla markiiba sunnaan u istaagay anoo meesha ka dhaqaaqinba falamaa dakhala markuu galay mucaawiya uu galay gurigiisii ama qolkiisii ama xafiiskiisii arsala ilaya qof buu iisoo diray faqaala wuxuu yidhi laa tacuud ha ku noqonin limaa facalta waxaad samaysay ha ku noqonin oo waa maxay salaadda jumcadeeda saas u tukatayba adigoon hadlin meeshana ka fogaanin baa salaad kala gashay sankaas kuu xidhiidhisay idaa sallayta aljumca haddaad jumcada tukato falaa tasilhaa ha la xidhiirinin bisalaatin salaad xataa takallam ilaa aad ka hadasho aw takhruja ama ka baxdo ama aad hadasho oo la ogaado inaad salaadii jumcadeed ka baxday ama meeshiiba aad ka fogaato o meel kala tagto fa ina rasuula allahi sala allah alay wasalam amarana bidalika sidaasuuna amray allaa tuusalaa inaan la xidhiirinin salaatun salaad bisalaatin salaad xataa natakalama ilaah ka hadalno aw nakhruj aan ka baxno oo haddaad salaaddii jumcadeedoo laba ragcadood intaad tukato saasaad oo marka looga baxaba intaad istaagto laba kale aad tukato dad baa u malayn kara in afar ragcadood la tukan karo oo afar ragcadood aad ka dhigtay oo jumcadii aad sida duhurka u tukatay yaa loo malayn karaa marka waa inaad faasil udhexaysiiso hadal ama meesha aad ka fogaato sidaasaa fiican waxadaanaa haaruun bin cabdilaahi alxamaal xadaanaa xajaaj bin moxamed almasiisi qaala qaala ibnu jurayd ahbaranii cumar bin caطaa ana naafic bnu jubayr arsalah ila saai bn yaziid bn ukti namir wasaaqa alxadiid bimili hayr annahu qaal falama sallama qumtu fii maqaami booskii aan taagnaao aan fadhiyayba waan istaagay walam yadkur ilimaama imaamkii ma sheegin lafdiga lafdulimaam lafdi ilimaam oo riwaayada hore riwaayada hore ku jirtay falamaa sallama alimaamu intaan buuna sheegin raawigan dambe ee mutaabacada wallahu aclam bilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina maxamed